meesha dheere dhulkayaga

mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaabo waxaad ku dhagaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe kelikeliga lamaanaha kaftankai sheekadu kama marna barnaamijka galabta wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya istari anigoo bootaana u diyaar garooba dhageysiga barnaamijka galab wanaagsan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 galab lamida bootaan adiga iyo dhegeystayaasha mhm. waxaa idin leenahay macalaa farsamo yaqaanka mhm. galab wanaagsan galab wanaagsan mhm. aad iyo aad galabta aroos ma socotaa see kula tahay burkuyir soo martaa dareema oo galab kastaa soo maray ma arki jirin oh, galabtaan si fiican kuga arkaa meesha galabta aa soo martay ulaabashay leedaha meeshaas hadda kadib waa inaa ilgooni oo ku fiiriyaa markaas star horta waagi hore aroosyada ma tegi jirta niyo horta aroos mhm. iyo istar mhm. saaxiib ma wada ahan mhm. inta badan waxaa laga yaabaa sanadkiiba hal mar ama laba mar inaa aroos ama inaanba aadinba labadaas marba waxaan rabay haddaad war badan ka heedo iyo xog inaa wax kaa weydiiyaa raba aroosyadii hore iyo kuwaan isbedelka ka dhexeeya laakiin haddaaba tiri aroosyada iskuma fiicnin waa la laabtay su-aashaas marka waayahay su-aal kala ku weydiina su-aalaha galabtu way badan yihiin badan yihiin haa markaa fursad haysatid mhm. oo lagu dhaho banaanka aad xaggee jeceshaa inaad u dalxiistid niyo dalxiis hadii la dhahaa oo banaanka loo aadayo oo islaanta aa joogo oo banaanka haysataa haa xeebtan xeebaha oo kale mhm heebaha waxaa jeclaa inaa tago qofna inuu iraacin laakiin inta badan keliga ina aadaa jeclelaakiin <laughs> haddii la iraacay inta badan horta waxaa jecla inaa aado laakiin marmar waa waa laga yaabaa inaa qof israacdeen amase mm-hmm. asxaabaa raacdid mm-hmm. laakiin inta badan waxaa jecla keliga inaa tago mm-hmm. kursi qaato qofka taleefonkiisa aduu heysto wehel uma dhinaajawigeyga ma ku jira an <laughs> in kursigeyga qaato meel gooni fariisto taleefonkeyga haw si fiican usoo qaboobsado kadib hurdadaa hurdo lagama sheekeyn karowax kastaduu yahay xataa waa hilmaamaada go-aanka meesha meelahaas camal go-aanada isbitaal laga soo gaara xataautagaasi go-aan loo qaato go-aanka markaas lasoo qaada xataa kalaabasho ma lahan laakiin aadista xeebaha mardhowaa la bilaabay waagi horeeto badaaba mm. laga baqi jiray haddaa la bilaabay in mm. xeebaha dalxiis loo tago la fadhiisto jawigan kusoo qaadanaaba anaga hadda inoo bilaabatayba horey waxaa u naqaanay beryaan xeebta ma aadin jawi la-aan ah, ay heesa dad <laughs> <laughs> <laughs> waayahay star waxaa isleedahay marka hadda ka hor intii jawi in badda lagu soo qaato aan la baran dadku xagee go-aamaad ku gaari jireen xagee jawi ku qaadan jireen gole markaas adig iyo dadka kalea laga wareysana <laughs> ana xeebta marka su-aashaas adaa kugu soo celinaa antee loo aadi jiray mm-hmm. eh, anigana waxaan weydiinaa dadka iga waaweyn maadaama naftiga xilays aana soo gaarin hadda adin ma dhuumatay <laughs> okay waa ogolnahay mhm. jawaabtaas waxaan ka sugaynaa mhm. dadka oo xoogagaalay mase mhm. arintaas arrimahaas ku xeel dheer waa tahay kaftanka iyo sheekada barnaamijka iyo nala dheeraanen daafuurka barnaamijka ma adiga mase aniga mar hadaad tirim aniga mase adiga adigaan kuu dahay oday gar loo dhiibay <laughs> waxaaladaa mataqaana qofka qaadinka ah wuu mhm. qadaa haddii lagu dhaho inta hawl lagu dhiibo dadka maamul wax si lagu dhaho mhm. saa is leedaha iyaga ugeey iyaga ugeeyqaybiyaa wuu qadaa adana meel dhibra kusoo dhacaysid hadda marka daafurkii bal horta waa isdhaafiyey haddii wax isoo hadhow qadi doonta in kale waa arkeenaa okay buutaan aadaa u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha waxaa idan soo qabana ana dadkii horaa jeclaay mhm, gadaal mhm, gadaala u noqonaynaa xaliimo qaliif mogool mhm, allaa u naxariistee heestii kaan u jiir go-ay waayahay saaxiibayaal dhegeysa aboon waxbaa ka dhaxay mm-hmm. eh, kaan u jiirgo ayo mm-hmm. eh, jeceylkaaga jiirgo waxaa la dhahaa in qofka muuqaal ahaan uu isbedelo tusaale qofkii cayilnaa ambuurnaa inuu dhudhuubto sidoo kale jirgo waxaa la dhahaay in qofka uu wax badan jirgo tusaaleahaan jirgo hadii inuu qof daalo ama wax culus uu qaado mm. marka jeceylkaa ka tan weynaada xaliima khaliif alla u naxariiste jacayl aawadiis jirga un kugu dhacay su-aal waxaa kuweydiinaa soomana ay ka jawaabtay ifraaxna ay ka gambatay mhm. xididkaay kuugu dheeraa naqsanawd <laughs> waa la iska shufaa meesha wax ma lasu ah. hadda su-aashaas ku weydiinaa misdheynin bay aniga meel kalaa ka fikraya hadda tanaa soo qabtay tanaa laga raba inaa ka jawaabtid hal qofna wuu ka jawaabe hal qofna waa ka gambaday an hadda maxay kula tahay inaa sameyn kara ani jawaaban rabaa gaabsimo wareeg soo ah <laughs> qaybaha dambe barnaamijka aa sheegaysaa mm-hmm. <laughs> sababtoo ah xasuus baa dad gelinaysaa laakasii mm-hmm. barnaamijka ula socdaan xasuus u gelin marka mm-hmm. qeybaha dambe barnaamijka dhakab ku siinaa dhegeystayaasha taalmaha sugaantaan u laabanaa waxaan soo qabanaya allah unaxariistee inaa ku siiy maka horeyso waayahay hayway eh, heesta labaad ma isiisay mase <laughs> waayahay eh, waxaa soo qabanaya allah unaxariistay hees uu ku luuqeeya cabdisalaan deer dilacshe mhm. heesta waxaa layidhahdaa dhaawac baa igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayey dhegeystayaashii annagaba waxaan leenahay mhm. dhegeystayaa boon wacbaygu yaalo lafta dhabarka celiisa labaa dhinacay noqotee yaalo dhaqdhaqaaqi waayo laftaa dhabarka celiisa labaa dhinaci noqoteeruux dhimaasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste dhimasha jooga bulaaluma dheelo dhanta luma celiyo tahi lama dhegayste dhaxdeeniyo oh, wada dhalashadeeni halkan dhisaynaad dhegihii ka tuurtee maxdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni maqalkan dhisaynaad dhegihii ka tuurtee yaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qaba miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qaba igadhuu dhowr dhibaataada ragga laguma dheeliiga dhowr dhibaataada ragga laguhuma dheeli dhagaalaguma dhehele

dhabankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dhig dhambaalkii wadkayga kuma dhaafi karaye dhabankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dhig dhambaalkii wadkayga kumadhaa ma dhaafi karaykukula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhageeniyo dhunkaashadi macaanay wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqon isku soo dhageeniyo dhunkaashadi macaane miyaan aadan kuba dhaleen xawoo naaska koo dhegeen hooyo kugu qaba kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabtarkooyo kugu qaban iga dhibaatadaha ragga lagu kuma dheele ragga laguma dhiiga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele dhaafa tanku dhaadanaya igudhega adkaate hinaasuhu dhib weeya dumarkuna ma dhaafa tanku dhaadanaya igudhega adkaate wadnayuu oh, dhakuula ulaa teliyay dhowrbo haw dhawaaqi ruuxan udhegahanadnayuu oh, dhakuula ulaa teliyay dhowrbo hw dhawaaqin ruuxan kudhegaha nuglaanaywaxaad tihi adaa gaaraan marka iibka lagu dhigo dhiibo malagii dembigii lagu dhigay adaa gaaran marka iilka lagu dhiibo maalagii dembigii lagu dhigay mayaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabka hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleyn xawuu naaska kuu dhigay nafta hooyo kugu qaba igadhow dhibaatada ragga laguma dhiga dhowr dhibaatada ragga lagu humadheele waa hagaag mhm. cabdisalaad beer dilacshe wuxuu leeyahay mhm. dhaawac baa igu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisay mhm baa dhinaci noqotay waayahay lafta dhabarka laba dhinaci noqotay mhm, soo maaha mhm. waayahay eh, haddee lafta dhabarka waxaa la dhahaa waa meesha ugu weyn ee dad baniaadankahaa isku mhm, haysa mogta waxaa kaloo ka mid ahaa ereyada haysta ruux dhimasho jooga ilaa looma dheelo dhaanta looma celiye taay lama dhageystiye qof dhimasho jooga <laughs> oo xaaladu ay ku xuntahay in eh, dhaanto iyo ciyaar iyo sheeko midna garta meesha ugu dambeysay taagantahay ah. wuxuu leeyahay dhimashaa ma joogaaye ah, dhaanta iyo waxaas haba eegin mhm. waxaan ku weydiinayaa marka maanta su-aal weydiinta badnaa imtixaana ku jirtaa walasinko <laughs> waa waxaanba soo xasuusta waagii imtixaanka aa gala jiray haa imtixaanka eh, wuxuu noqon karaa dhowr nooc moogta mhm. in su-aalool iskaaga weydiiyo imtixaanka qeyba ka tahay haddaa ka jawaabi weysid walaalkaba jawaabi kare halaga raalli ahaado aa dhahe haddaa ka jawaabi karsidna jawaabtaas <laughs> mhm. waayahay galbaha barnaamij jal wanaagsan aadan ku jiran mhm. barnaamijka ma dhegeysataa si fiican <laughs> inkastoo marar qaar oo iga hoos baxdo oo aan dhegeysan laakiin ah, inta mm hadda eh, dhegeystayaasha barnaamijka la wanaagsan qayb ka tahay mm-hmm. ma qayb ka tahayba dhegeystayaasha maalmaha ani aan ku jirin waa mm. dhegeystaa inta badan waa la socdaa marmar eh. marka dhegeystayaasha kala wanaagsan waa noqdaa dhegeysta maqni karnaa hay dhegeyste maadaamdaadiyaha barnaamijka ma ku <laughs> eh. dheheyna mm-hmm. ah, markaan mm-hmm. waayahay strey inta badan soomaalida reemiyi waa moogtaa miyiga marka la joogo eh, hadda xaafadaha magaalada marka la joogo kiraa la degaa mhm. marka la rabo in la guuro gaari iyo waxbaa la wacdaa sasaa loo guuraa mhm. miyiga marka la joogo eh, waa la guuraa marka reerka uu rabo inuu meel kala dego mhm. weliga reer guuraa ma raacdo oo miyi jooga nasiibkaas ima soo marin horta oo weli geedi aa la dhahaa markii miyiga la joogo nasiibkaas aa miyiga ku tago oo reer guuraagaas mm-hmm. aan la guuro mm-hmm. weli ima soo marinkusoomarinxaywayahay mm-hmm. eh, soomaaliya marka la joogo wadankeen wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaale ahaan xoolaha iyo beeraha si fiican haye beer la tabcaya weli ma tagtay waxaan ka tabacda beerta sida loo tabcaso mataqaanaa may <laughs> qof aday waxaas dhankasiinaa gula jooga laakiin laga sheekeynaayo mm. waalidiinta ka sheekeynayan hooyo aabe iyo mm -hmm. habaradayaal iyo waa maqlaana in beerta markii la tabcaayo mm. la abuuraayo beerta markii la iiga sheekeeyey waxaan ka xasuustaa mm-hmm. in mm-hmm. ayayaa badanaa horta iiga sheekeyn jirtay mm-hmm waxay dhahda markii la guuraayo mm. ratiyaa lagu guuraratiyaa lagu guuraa waxaa sugaya inay dhahda markii la guuraayo gaariyaa lagu guuramaya eh, eh. waa iiga sheekeeyey an dhaqanka xagga eh. ratiyaa lagu guuraa mm-hmm. in tusaale ahaan cidday ma arkinoo galabta camal meesha ayda u guurtay oo mm-hmm. caaw camal u hooya rabta mm-hmm. barqadii camal ay bilaabi jirtay halkaas inaad tagto inaad tago marka noloshaa soo arko geedigaas ah waxaa dhahaa dadka oo nolosha baadiyaha soo arkay oo mm-hmm, miyiga mm-hmm. iyo nolosha magaalada jooga arkay waxaa mm-hmm. dhahaa dad nasiib badan waaye sababtoo ah labada nololba way arkaan labada jawi kaasna jawiga way yaqaanaan jawigana way barteen labadaba bay la haystaan marka inaad tago oo soo arko saddex saac maahna meeshii saddex saac loo lugeyna ani waxaa ka cabsanaa toban saac inaadan lugeeyo <laughs> socodka iyoaadan mm, la qabsanawaayahay istare gabagabadii barnaamij kale wanaagsan isla soo gaarnay mhm. saaxiibada gal wanaagsan waxaan heestii hadda maadaama aadi qaadatay mm-hmm. tan anaa isii ku dhihin qaadanayohoraa <laughs> usii qaataba maadaama barnaamijka gunta iyo gabagabadii aan isla joogno mm-hmm. waxaan usoo qabanayaa dhageystayaasha maxamuud cali burci heestii dhakhtarka dhakhtar bay sukeen qoray mm-hmm. heystaan oh. aad yo aad saaxibayaal guud ahaan heystaasaa u dambeysay barnaamijkeeni kala wanaagsan taniyo barnaamijkan kiisa kale sidaasiyo nabadgelyo dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuugtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare aduduwatoo gelqab ma dhadhamiyo geedaay uu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamiisigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhiibay malladhaayaqaygay calaf lagama dhuuntee malladhaayaqaygay calaf lagama dhuuntee kitaabbay sukendhiidaykhtarbay sukiin qorid adna weheli madhaadan bay suukiin qoray adina weli madhaadanadina weli madhaadanid dakhtar bay suukiin qoray adina weli madhaadanid dakhtar bay suukiin qoray adina weli madhaadanid adina sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto casharadayalhaw umalaynin dhuuxii walaafahaa'i waa wax dhiigga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhaanan kaa geeliyo sida dhaydacaana lama dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaaqayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara yahaygaay calaf lagama dhunte alaadhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendi

yarbaysuki inquray aadina weli madhaadanid aadina weli madhaadanid sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba siiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan kudhadoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta ka ilaasida ruuxu dhallaanu hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhaweeya balladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayaxaygaay calaf lagaama dhunte kitaabay sukendhigaymaladhaayaxaygaay calaf lagaama dhunte maladhaayaxaygaay calaf lagaama dhunte kitaabay sukendhigay

dakhtarbaysuki quray aadna weli madhaadani dakhtarbaysuki quray aadna weli madhaadani aadna weli madhaadani